bismi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsali اllahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla alih wصaxbihi ajmaciin ama bacd وcan ibni cumar radi allahu canhuma qaal xaraqa rasuulu اlahi sal ه lay waslam nakla bani nadiir waqaطaca xadiidkeeni xalay inoogu dambeeyey xadiidkii abu ayubin alanصari uu saxayey dadkii u daliishaday walaa tulquu biaydiikum ila tahluka ninka khatarta isgeliyey isagoo shahaado doonaya dadkii aayadda nooca u daliishaday xadiidkuu ku saxayey waxaa u daliishaday arrintii aan xalay ka hadlaynay oo ah isqarxinta waxaa u daliishaday xadiidkan oo culimadu u daliishatay ka mid ah sheikh alalbani caleyh raxmat ullah wuxuu doonaya wuxuu raajicin karaa xashiyada kitaabkiisa saxiixu mawaaridi dham'aan xadiidkan markuu ku keenay kitaabu ljihaad baabu ljura kitaabu ljihaad baabu ljur'a xaashiyadiisa markuu ka hadlayey ayuu wuxuu ku keenay xadiidkani inuu ka mid yahay xadiista loo daliishado masalada la yidhaahdo muxuu ahaayey alcamaliyaat alimtixaariya saasma marka dawaabit buu u sameeyey hadalkiisa meesha ugu noqda insha allahu tacaala masaladaasi marka xalan ka soo hadallay aada dib ugu noqon mayno laakiin muhimadda waxa weyaan inaan isbaatino oo masaladu inay tahay masale ijtihaadiya oo culimadu aragtidooda ku kala duwanta sheekh maxamed ibn ibraahim waftigii hore sacuudiga ayaa masale mushaabihaan ka soo guurinay iyadana waxaa laga heli karaa kitaabka lagu ururiyey fataawidiisa ayay iyadana ku taalla kitaabuuljihaad markuu isaguna ka hadlaya ayaa lagu weydiiyey wa kadalika waxaa isaguna soo ururiyey hadalka sheekh ibnu cuthaymiin caleyh ullah oo sharxu riyaadi saalixiinka uu ku tilmaamayo inay masaladaasi ay tahay isdilid oo qatlu nafsi iyo intixaar inay tahay waa siduu doorta sheekhu ra'yigiisa iyo ra'yiga sheekh albaani labadoodaba waxaa ka niqaashaya oo aada uga hadlaya mashhuur xasan salmaan ardaygii sheekh albani calayhi raxmat ullah wuxuu aada uga niqaashay kitaabka kitaabkiisa la yidhaahdo muxuu ahaayey alsalafiyuuna wa qadiyat filistiin isaguna waa kitaab matbuuca aada buu niqaash badan u geliyey labada sheekh aqwaashooda kadibna isagu wuxuu rajaxay haddii dawaabideeda la ilaaliyo inay tahay masale mashruuca saasuu akhiiran isagu rajaxay waana sidii sheekhiisu uu maray sheekh albani macnaha ayib wabilmunaasaba nuquusha uu sheekh albani ka guuriyey naqligan oo saxiixu mawaalidi dam-aan hadda aan ku sheegay muus kuma jiro macnaa waa dhaafa adiga masaladu sidaas waay masaladu marka dadku waa laba daraf iyo wasad masaaisha waxay ka mid tahay casriga ah oo cusub saan horayba u sheegin horey uma jirin dadka qaar ka mid ah wadaadada qaar ka mid ah masalada waxay ula tacaamulaan oo ay ula dhaqmaan sida masaa'il ulijmaac oo kale wabitaali ciddii ku khilaafsan waxay u arkaan inuu munxarif yahay oo uu yahay muxuu ahaayey ruux manhajkii ka baxay oo mubtadic ah mar waxaa laga yaabaa inayba gaadhsiyaan heer inuu khawaarijiya halkaas dhankaasay u bateen qolyo kalena haddaadan dhihin way bannaan tahay oo aada doorato kula xoog badnaado ra'yiga dhahaya ma bannaana hadduu kula xoog badnaado wabitaali aad tidhaahdo ma bannaana ayaguna waxay ku arkayaan inaad murji'i tahay murji'i baa tahayoo sidaaduba muxuu ahay afkaartii murji'adaad ku ta'asurtay wabittaali waxay kaala dhacayaan iyaguna firaqu daallay ku haleeshiinaya labada itijaahba waa laba itijaaho khaldan waay masaladuna mowqiceedu sidaas ma aha masaladu mar hadday min masaa'il ilijtihaad ka mid tahay selafka dhaqankiisu waxay ahaan jireen iyo culimmadu in masaa-isha ijtihaadiga ah oo culimmadu ku kala aragti duwan yihiin ruuxu isagoon hawadiisa raacaynin sidii la xoog badnaatay hadduu maro ma dambaabin ma dambaabin sidii la xoog badnaata hadduu taqriiriyo oo maro oo sharxo hawarraacna aynan ka ahayna sidaas uu ku qancay masaladu masaa-isha dabeecadoodu noocaasoo kale tahay layskuma xadgudbo lama tabdiiciyo ruuxa lama tafsiiqiyo lama inxiraaf laguma rido khawaarij lama haleeshiiyo murjia lama haleeshiyo masalada dabeecadeeda qadarkeedii lagu ekeeyo waa masaail ka waaweyn bay salafkiisu khilaafay ridwaanullahi caleyh waadana mac dalika iyagoo isku khilaafsan oo ku kala aragti duwan baynu haddana istabdiicin jirin isla tafsiiqin jirin marka dabeecaddeedu waa inay noqoto mas'alo oo qaadata dabeecadii masaa-isha ijtihaadigaha ah. ee aan loo yeelin masaa-isha ijmaaca ah dabeecadoodiio kale iyo tacaamulkoodii tacaamulkoodiio kale waa inaan loo yeelin sidaasi ayaa waafaqsan ariiqa saxda ah oo ariiqii aan culimmada ka dhaxlay ilaa saxaabada ilaa maanta mana ariiqa saxda sidaas way macna hadday kula xoog badan tahay inaysan bannaanayn ahlan wasahlan taqriiri laakiin ha isku dayin ra'yigaaga inaad ka dhigto midka isaga mooye wax kale uusan jirin wadaadada qaarkood waxay ku kaliftay inay qariyaan xataa mas'aladu inay khilaafiye tahay oo uu yidhaahdo maya maba jirto masaladu waa ijmaac khilaafna kuma jiro war waa baa sidan qaba oo sheekhyol baa qaba oo kitaabkani ku taalla oo kani ku taalla maya inuu isindhatiro oo baasha dhanba soo duduubo waa nooc hawaraacnimo ah cilmigu saa kuma socdo cilmiga yani ma maa laka wamaa calayka waa la farxiyaa ahlu sunna eh, ahlu sunna yaquuluuna maa lahum wamaa calayh sida iyagu wax u arkaanna waa sheegaan sida ka ka soo horjeeda wax u arkaana waa sheegaan kadibna way rajaxaan laakiin ahlulahwaagu ayagu tooda unbay maraan tooda unbayna wax ka dhigaan wixii kalena waa qariyaan saas sax maa marka masaladu masaa'il irjaala ma aha masaa'il takfiirna ma masale ijtihaadiye weye muxuu ahaay sidii kula xoog badnaa taqriiri laakiin ha xadgudbino dadka ha ku xadgudbo وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وxuu yihi xaraqa wuu gubay rasuul lahi sal lay wasalam dawaabid baan u samaynay masalada markii saa looga hadlayo oo leenahay culimmada isku khilaafsan waxaan soo sheegnay waa marka loo isticmaalayo cid ay bannaan tahay dilideedu ay bannaan tahay qeydka waa inaan laga saaray haddii loo isticmaalayaan yidhi cid ayna bannaanayn dilkiisu cid dilkiisu uusan bannaanayn oon la dili karin haddii loo isticmaalo markaas dee waa xaaraan qafcan weliba waxay la dheer tahay xaaraamnimada oo dad dhiigoodu xaaraam yahay baad kullaysay waxay la dheer tahay marka waxaa laisku waafaqi oo laysla ogolaanayaa inaad isdishay lanna dariiq saxa maaha markaas dariiq saxa maaha marka markii loo isticmaalayo qaabaan saxsanayn oo maalan eh, lala gelayo maalan meelo caamahoo dadku isku dhex jiraan lagu loo isticmaalayo muslimiin loo isticmaalayo eh, muxuu ahaaye meel aan shareecadu aynan dadkeeda ku talagelin layntooda haddii loo isticmaalo qaxan taas hadal kama noola culimaduna isku khilaafayaan taayada ee markay isku khilaafayaan waa markii loo isticmaalayo meeshii hubka kale shareecadu ogolaatay in loo isticmaalo meeshaasoo kale markii loo isticmaalayo taa way midka midku wala tegayaan ma intixaar iyo isdilba mise waa usluub bannaan oo jihaadka asaaliibtiisii ka mid an ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu ihi xaraqa wuu gubay rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu gubay nakla bani nadiir ree bani nadiir timirtoodii ayuu gubay beerahoodii timirta ah wa qataca waana googooyey geedihiina waa jarjaray muttafaqun caleyhi buhaari muslim baa soo saaray xadiidku wuxuu kutusayaa laga faa'iidaysa inay bannaan tahay <coughs> marka cadowga lala dagaalamayo oo dagaalka lagu jiro in xoolahooda la fasaadin karo ama gubid ama googoyn haddii maslaxa loo arka waay haddii maslaxa loo arko oo taasina aynan ahayn xoolo fasaadintii shareecadu diiday maaha waa masale kale laakiin waa in maslaxo la bido dantu ay u muuqato oy maslaxa ku jirto ama iyagaa lagu argagaxgelinayaa ama dano kaloo caskariya ku jirta haddii uu la maslaxo bido markaa waa la gubi karaa geedahoodi xoolahoodana waa la gogoyn karaya macnaha waa la fasaadin karaya limaslaxatin yaraaha alimaam way macnaha sidaana waxaa qaba jumhuurta waxaase karahaystay awsaaci iyo leyt iyo abu thawr baa kara haysanaya oo yidhi iyagu maya ah, laakiin xadiiskana waa ku cadiyo nabiga ficilkiisii bu aha sal alay aslam ree bani nadir waa yahuudi ay suuratulxashri ka warantay warrantay ah, lxashri nimankii dagaalkooda ay ka warantay nimankaas waay ayb waxaana sheegtay sidoo kale qur-aanka aayadda lafteedaa sheegtay oo rabbi tabaaraka watacaala waa ka yidhi maa qaطactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imatan cala usuuliha fabiidni illaah waliyukhziya alfaasiqiin wixii aad goyseen oo geed timira ah maa qaactum min liinatin aw taraktumuuha ama aad ka tagteen oo iyadoo taagan aad dayseen fabiidni illaahi idan ilaahay waayo fasax waayo allah idiin ogolaaday waxaad goyseenna allah idiin ogolaaday waxaad dayseenna allah idiin fasaxay waliyukhziya alfaasiqiin waxaana ujeeddadu ay tahay in faasiqiinta la duleeyo khizi iyo dulli iyo guuldarro in lagu rido oo beerahoodiiyo xoolahoodiiyo waxoodiiyo gubanayo la burburinayo markay arkaan inuu khizi iyo dulli asiibo iyo baqdin sidaasuu qur-aanku tilmaamaya marka way bannaan tahay dhib male lakin waa inay maslaxa ay ku jirto wacan cubaadata bni saamitin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sal ly slam rasuulku wuxuu yihi laa taquluu akhayaamina haniimada xoolaha gaalada laga qabsadayaan la khayaamin maxaa yeele faina alguluula faina alguluula yani khayaanada haniimada lagu sameeyahay naarun naar wey wa caarun iyo ceeb calaa asxaabihi dadkiisa korkooda ayuu naar iyo ceeb ku yahay fi dunyaa adduunyada dhexeeda iyo waalaakhirati aakharaba aakhariya adduunba waana ceeb waana naar qala waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wnasaa-iyu kadalika ibnu maaja waa soo saaray wasaxaxahu waxaa saxiixiyey ibnu xibbaana ibn cabdilhaadi wuxuu leeyahay fi lmuxarar dacfi baa ku jira xadiidka laakiin sheekh albaani baa xoojiyey fi lirwa iyo saxiixada labadood irwaga mujaladka shanaad toddobaatan iyo afar silsila saxiixana xadiidka raqamkiisa sagaal boqol iyo siddeetan iyo shan turuq iyo shawaahid buu ku xoojinay qisuna xadiidku leeyahay qisuu leeyahay qisadiisu waxay ahayd cubaadat bnu saamid baa wuxuu yidhi sallaa binaa rasuulu llahi sal lay wasalam yowma xunaynin ah, rasuulkaana tujiyey ama sallaa rasulullahi sal lay slam yowma xunaynin maalintii xunayn ayuu nebigu tukaday sal lay wasalam ilaa janbi baciirin min almaqaasim neef geelo oo ka mida xoolihii haniimada ee la qaybinayay ayuu dhinaciisa ku tukaday nebigu sal lay slam yowma xunayn waa maalintii dee lala dagaalamay qabiilka la dhihi jiray hawaasin oo dagaalkii markuu nabigu maka qabsaday sal alay wasalam oo uu maka la wareegay ayaa waxaa loo sheegay inay hawaasin isu diyaarinayso kadibna markiiba waa ku dhaqaajiyey bada bacda fatxi maka ayib marka waa la jebiyey inta la jebiyey baa caruurtoodii iyo dumarkoodii iyo xoolahoodii la qabsaday oo lala wareegay taasay marka ahayd nebigaa marka maalinkaa wuxuu ku tukaday xoolihii lasoo qabsaday neef geeloo ka mid a ah, dhinaciisuu ku tukaday uma tanaawala shay-an min albaciiri ah, neefkii geel ahaa shay ka mida ayuu nebigu laacay sal alay wasalam faakhada minhu qaradatan yacni wabara markaasuu nebigu wuxuu ka soo qaato neefkii ka soo gooyey dhogor hal dhogor hal dhogortiisa uu soo gooyey fajacala bayna isbicayhi markaasuu labada farood dhexdooda saa u geliyey halkii dhogorta ahaay uu neefka geela ka gooyey kadibna wuxu uhi nebigu sal lay slam yaa ayuha annaas dadow ina haada min khanaaimikum tani waxay ka mid tahay qaniimooyinkii aad qabsateen addu alkhayta waalmikhyata famaa fawqa dalika famaa duuna dalika soo guda oo keena isoo gudbiya waxaad qabsataanoo dhan liilanka dunta dunta keena irbaddana keena wixii ka weynna keena wixii ka yarna keena maxaa yeele fa ina alguluula caarun calaa ahlihi yowma alqiyaamati wa shanaarun wa naar maxaa yeele khayaalo oo lagu sameeyo xoolaha haniimada ah waa ceeb iyo naar maalinta qiyaamada ceeb iyo naar wa xadiidku marka qisadaa dheer buu leeyahay waana xadii saxiixa wey xadiidku waa sugan yahay cala aqli taqdiir xasan buu noqonaya markii shawaahiddiisa lagu xoojiyo sida uu tilmaamayo sheikh alalbani caleyh raxmat ullah wuxuu faaideynaya xadiidka wuxuu faa inaydan banaanayn khiyaanada muxuu ahaayey xoolaha haniimada intaan la keenin oo imaamka loo keenin ama amiirka ciidanka wato oo ciidanka aan loo qaybinin inaad wax qarsatood isku khaas yeesho taasaa la yidhaahdaa huluulka mana banaana unuubta waaweyn buu ka mid ma kaana linabiyin an yaqulla soomaahi waman yaqlul yati bima alla soma yani waxa weeyaan nebi sidiisaba wax haniimo wax kama khayaamo ciddii haniimada wax ka khayaantana maalinta qiyaamada wuxuu keeni doonaa wixii uu khayaamay xadiiska nabigaa sii cadday sal alay waslam oo rasuulku wuxuu yhi xadiidka muslim iyo keyr ku sugan maalinta qiyaamada dadkii haniimada wax ka khiyaamay ruux walba shaygii uu khiyaamay oo korka ka saaran baa la keeni mid baa neef geela tunka u saaran yahay neef adhiyuu mid wadaa mid maruu wadaa midba shaygii uu haniimada ka khiyaamay baa la keenayaa isagoo korka uu ka saaran yahay soo fadeexa maa caarun ceebta maalinta qiyaamada la sheegaya taas waa khalaa'iqda hortoodaa la keenayaa isagoo wixii wada marka taasaa loo ceebeynaya kadibna naar buu ku galaya oo nin baa jiray saxaabada ka mid ahaa oo aad u dagaalamay oo kadibna la dilay markaasay saxaabadii waxay aadeen khayr waa ahlu janna markaasuu nebigu wuxu uhi sal alay wasalam ahlu jannaha sheegaysan maxay wuxuu yahay naartaan ku arkay buuri isagoo ku jira mara uu haniimada ka khayaamay darteed baan arkay buui isagoo naarta ugu jira sidaa markuu nebigu yuri sal alay wasalam ayaa dadkii nin walba waxoogaa malaha uu qarsaday uu markaa soo saaro la soo orday xaajadu waa kullaatay sooma marka waa ijmaac waa itifaaq layskuma khilaafsanaa inaynan bannaanayn huluulku inuu xaaraam yahay min kabaairi dunuubna inuu ka mid yahy waa laysla ogolyahay taayada ayib hadal kama noola maxaa yeelay haniimadu wixii la qabsado oo gaalada laga qabsado ciidankaa kula leh sooma keligaa malhid waa halis saas man aklu amwaali innaasi bilbail wacan cawf bni malikin radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay wasalam qadaa wuu xukumay bisalabi salabka wuxuu xukumay lilqaatili ninka wax dilay oo waxaa wariyey abu daawuuda baa wariyey wa asluhu xadiidkan asalkiisuna cinda muslimin muslim agtiisuu ku sugan yahay muslim baa soo saaray asalkiisa qadaa bisalabi salabka waxaa la yidhahdaa waa waxa uu ninka dagaalamayo wato qalabka uu wato ee isaga jidhkiisa saaran yacani waxa weeya gaashaankiisa hubkiisa dharkiisa wuxuu wato ayaa salabka la yidhahdaa salabka ninka dagaalamaya ee cadowga ah nebigu wuxuu u xukumay ninkii dilaa iskale ninkii dila ayaa iskale saasuu nebigu xukumay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ayib inuu leeyahay oo ninkii dilay uu mudanayo salafkiisa wuxuu watay oo uu ku hubaysnaa iyo wixii uu dushiisa saarnaa iyo gaashaankii iyo waxaasoo dhan baa salabka la yidhahda inuu salabka yeelanayo ninkii ninka dilayey mutlaqan ayaa waxaa qaba alimaamu shaafici axmed iyo keyrkoodba ama amiirku markii hore ha iclaamiyo ama yuusan iclaaminin macnaheedu waxa weeye culimmada qaar baa waxay leeyihiin salabka waxaad yeelanaysaa amiirka ciidanka wata markuu intuu ogeysiis bixiyo horay uu u yidhaahdo war ninkii nin dilow salabkiisa adaa iskale iclaankaasi hadduu baxo amiirku bixiyo markaa salabkii waa la mudan oo ninkii dilaa yeelan haddiise iclaamkaa uusan amiirku bixinin salabku haniimaduu gelayaayo ma yeelanaysid bay culimada qaarkood leeyihin marka idnu lamiir iyo iclaanu lamiir baa lagu mudanayaabay qaarkood qabaan laakiin imaamu shaafici iyo axmed iyo keyrkood waxay leeyihiin xukumkani waa xugum nebigu xukumay sal alay aslam amiir inuu idmana uma baahno ninkii wax dilay isagaa salabkiisa iskale waa xugum nebi wabitaali amiirku inuu idmo oo fasaxo uma baahnay leeyihi mulaqa ma ninkii wax dilaayo isagaa salab kale sidaasay marayaan waana sida aahirka xadiiska mu وعن عبد الرحمن بن cوف رضي الله عنه في قصة qتل أbي جهل أbي جهل dilkiisa qisadii qisadaa dhexdeeda qaala wuxuu yidhi abu jahl qisadiisu way dheerayde yani waxa weyaan dagaalkii bader odayaashii dagaalka hogaaminayay buu ka mid ah weliba ninkii la kari waayey buu quraysh markay jidka kusoo jireen oo soo socdeen oo safartoodii u badbaaday marar badan baa waxaa lagu tashaday waraan iska noqon haddaan safarteenni inoo soo nabad baxnay maxamed hadda dagaalkiisa waxbaahi lagu wadana inaga celiya odaygan la kari waayey abujahal buu ahaa ag maanta ilaa aan beder kusoo ciyaaro buu ha meeshaa ilaa aan saar ku ciyaaro ma soconayso waa inaan tago meeshii baa la yimid dagaalkii baa bilowday abujahal meeshaa lagu dilay marka qisadii dilitaankiisa marka ku saabsanayd ayaa qaala wuxuu ihi cabdiraxmaan ibni cawf fabtadaraahu sadu waxay ahayd cabdiraxmaan wuxuu yidhi anigoo dagaalkii ku jira oo dagaalamaya ayaa nin dhallinyaro abaa ah dhanka dhinaca iga soo fadhiistay buui dhinacan igaga yimid ninka dhallinyarada wuxuu yidhi waan quursadayo waxaan isiri buu yihi tanu kani muxuu kuu tari doonaa kani tanu maanta muxuu kugu biiray leanna ninku wuxuu ku dagaalamaa ragga dhinacyaha kaa fadhiya sooma haddaad ogtahay rag halisa inay dhinacyaha kaa fadhiyaan oo markaa dhaawacanta aan kaa carari doonin oon dagaal kaaga carari doonin geesi baa tahay sooma cabdiraxmaan marka wuxuu ihi inacaan fiiriye mise waa nin dhallinyaro ah wax yar kadib haddana ku kale waa nin dhallinyaro ah waxay yidhahdeen buuhi adeerow raggaa dagaalamahay gaaladiio soo jeedo dagaal ku jirta raggaas dagaalamahaya gaalada abujahal kee weye abujahal waa kee wax yar markaan joogayba abujahalo ordayaa meesha kaasaahi kaas abujahal waa ninkaa odayga labadii nin intay isa sii daayeen bay marka waxay kala duldhaceen abujahl bay seefahooda kala duldhaceen qisadu marka saasay ku imaanaysaa fabtadaraahu halkaanay ku imaan marka way la degdegeen labadii dhallinyarada ahaa bisayfayhimaa labadoodii seefood bay kula degdegeen xataa qatalaahu ilaa ay dileen isagoo dhaawaco sakraad ah baa cabdullahi mascuud baa soo dul istaagay oo u ciqaabi jiray ayb faftadaraahu way u degdegeen bisayfayhimaa bay ula degdegeen xataa qatalaahu ilaa ay dileen uma kadibna insarafaa way gadoomeen ilaa rasuulillahi bay u gadoomeen sal alay wasalam markiiba markay dhulka dhigeenba orod bay isa sii daayeen nebiga u taga sal alay wasalam fa ahbaraahu markaasay u warameen waxay yidhahdeen abujahl maanta dhulkaan dhignay isagoo nafxumi ay ka ku jirtaan kasoo fa qaala nebigu wuxu uri sal lay waslam ayukumaa kiineebaa qatalahu dilay labadiinna kiinee dilay kiibaa gacanta lahaa jinabaa gacanta lahaa marka way isku qabteen nin walba wuxuu hi anaa dilay ah, kana wuxuu hi anaa dilay kana anaa dilay markaasa nebigu wuxu uhi sal ly slam hal masaxtumaa ma masaxdeenoo ma tirtirteen sayfakumaa aw sayfaykumaa labadiinna seefood ma tirtirteen seefihii dhiigga ma ka masaxdeen mise weli sideedii w dhiigga ku yaalla ilaa laba nin baa ishaysta sooma laba nin baa ishaystaoo nin walba uu ku doodaya anaa dili abujahl see lagu kala saari way qaala waxay yidhahdeen laa maya seefihii maanaa masixina weli dhiiggii waa ku yaallaa qaala wuxuu yidhi fa nadara nabigu waa fiiriyey qaala cabdiraxmaan baa iskale cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu yidhi fa nadara waa fiiriyey nebigu fiihimaa labadii sayfood buu fiiriyey faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam kilaakumaa mid kastoo labadiinna ka aba qatalahu waa dilay buui ah, waa isla disheen waay macnaa laanna nin walba seeftiisa dhiig waa ku yaallaa soo maa marka labadiinna waa isla disheen faqadaa nebigu waa xukumay sal lay wasalam bisalabihi salabkii iyo wixii uu watay abujahl nebigu wuxuu u xukumay limucaadi ibni camri bni jamuux buu u xukumay labada nin mid wuxuu ahaa mucaad ibnu camr ibni jamuux ninka labaadna wuxuu ahaa mucaad ibnu cafraa labadaba mucaad baa la dhihi jiray mucaad ibnu cafraa iyo mucaad ibni camr ibni jamuux marka nebigu sal ly aslam labadoodaba wuxuu u qiray inay dileen mid ka miduuna u xukumay salabkii iyo wixii abijahl watay muttafaqun caleyh buxaari muslim baa soo saaray ayib xadiidku wuxuu kutusi xadiidkaa horuu la mid yahayo qaatilka dilay ninka cadowga ah salabkiisa isagaa iskale su-aasha isla isweydiin waxay tahay nebigu qiraalkiisuna inay labadooda dileen buu ahaa salabkiina midkood buu u xukumay say ku timid wa jawaabta waxay culimmadu ka bixinayaan oo leeyihiin salabka waxaa ka loogu xukumay nabarkiisa ayaa wuxuu ahaa nabarkii dilay abujahal ninkan kalena gacan buu ka geystay saas macana ilaa ninka markay laba nabar ku dhacaan labada nabari kala halisan sooma mid buu u dhintay ka kalena nabar gaadhay buu ah midka keenay marka khatarta ee inuu u dhinto keenay waxaa iska lahaa mucaad ibni camr bn jamuux baa iska lahaa saas daraaddeed buu nebigu salabka ugu xukumay sal lay slm faa-iide xadiidkani inoo faa-iideyno sidaasoo kale hadday dhacdo laba nin ay isugu tagaan ama saddex nin ay isugu tagaan oo ay dilaan oy noqoto yaa salabka loo xukumayaa waxaa la fiirinayaa nin walba nabarkuu lahaa ninka nabarka keenay dilka yani inuu dhinto ama yani la dilo ama uu khatarta a lahaa nabarkaa ciddii lahayd baa qaadanaysa salafka oo loo xukumaya hadday kala cadaan weydo maxaa la samaynaya waa loo qaybinaya saas man maadaama nabarkii uu ku wada yaallo hadday kala cadaan weydo la kala garan waayo waa la wada siinayaa labadooda ama saddexdooda inta yihin baa markaa loo qaybinaya saas man wacan mascuulin radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay waslam nabigu ana nabiya nabigu sal lay wasalam nasaba wuu oogay oo wuu taagay almanjaniiqa manjaniiqii ayuu taagay cala ahli aa'ifi reer aa'if korkooda ayuu ku taagay Ah. wuu oogayo wuu istaajiyey man akhrajahu waxaa soo saaray abu daawuuda fi lmarasiili buu ku soo saaray wa rijaaluhu raggiisuna iqaatu weeye wa wasalahu waxaa xidhiidhiyey alcuqayliyu baa xidhiidhiyey biisnaadin buu ku xidhiidhiyey daciifin oo daciifa ah. can caliyin radi allahu canhu xaaluu ka warinay ayb xadiidkani markuu abu daawuud soo saaray fi lmarasiil ciladiisu waa irsaalka sanadkiisu waa saxiix laakiin ciladiisu waa mursal mursalkuna waa min anwaaci daciif saan soo barannay ayib saas daraaddeed rijaaluhu hiqaat iyo daciif isma diidayso rijaaluhu hiqaat sax laakiin ciladiisu waa mursal irsaalku waa nooc inqiaac ixtimaalu inqiaac ayib marka waa daciif marka uu yahay way macna bal tirmidi baa soo saaray isagoo makxuulba intuu meesha ka saaray awr buna yaziid ka warinaya can nabi sal lay slam oo waa mucdal markaa ah, makxuul haddii la ridana mucdal buu noqonaya sanadka qaar badan baa markaa ka go-an waa kasii daran yahay cuqayli baa xidhiidhiyey xadiidka isagoo cali bn abi aalib ka warinaya radi allahu canhu biisnaadin daciif waxaa ku jira sanadkiisa markuu mawsuul yahay oo uu muxuu ahay cuqayli soo saaray min xadiidi caliyin sanadkiisa waxaa ku jira cabdullahi bnu khiraash ibnu xawshab oo daciif jiddan ah saas daraadeed biisnaadin daciifin jiddan in la yidhahda saas man markuu mawsuulka yahay sanadkiisu aad buu daciif u yahay ariiq kaleetuu leeyahay waxaan dhihi lahaa ariiq kaleo abu daawuud uu filmaraasiil kusoo saaray baa jira oo yaxya bin abi kasiir laga warinayo oo uu leeyahay nebigu sal alay wasalam reer daa'if dil buu intuu hareereeyey oo kor dagoo iskuweerka ka qabtay ayuu dul joogay nebigu sal lay wasalam awsaaci oo marka ka warinaya asarka wuxuu ku yidhi yaxya bn abi kaiirow abalagaka anahu ramaahum bilmajaaniiq ma ku soo gaadhay inuu nebigu majaaniiq ku ganay markuu yani qabsaday oo markuu isku wareejiyey majaaniiq inuu u isticmaalay ma ku soo gaadhay su-aasha markii la weydiiyey yaxya bn abi kaiir wuxuu yidhi wuu inkiray oo wuxuu yidhi wax la garanayo maa inuu nebigu sal lay waslam reer daaif majaaniiq u istimaalay u isticmaalay wax la garanayo ma aha buu isaguna waa mursal kaa horena waa mursal xadiidku marka waa daciif inuu nebigu daaif markuu qabsaday oo hareereeyey manjaniiq u isticmaalay waa daciif oo ma sugna manjaniiqa maxaa la yidhahdaa manjaniiqu waxa weeyaan waa sidii madfac oo kale manjaniiqa yani waxa weeyaan waa bahal madfac oo kale ah oo wuxuu tuuri jiray dhagaxyaal kuuskuusan ayuu tuurayaa marka waxaa lagu jabin jiray xusuunta yani dhufaysyada ayaa inta lagu garaaco wuu jabin jiray dhufaysyada iyo darbiyada iyo sidii madfacoo kale uu isticmaali jiray saas way macana marka manjaniid baa la yidhaha waa madaafiic adigu yani waxa weeyaan waktigii eh, muxuu ahay madaafiic adiga bidaa'i ah wa madfacan baaruudda ama waa madfac xoog wax ku jebinaya dhagax culusa way manjaniiq la yidhahda manjaniiq marka nebigu daa'if markii intuu hawaazin nebigu sal ly aslam ka adkaaday hawaazin markuu ka adkaaday kadib ayuu daa'if ku duulay daa'if markuu tegay nebigu sal lay aslam oo uu dagaal ku qaaday yaa reer daa'if waxay sameeyeen waxay galeen xusuuntoodii dhufaysyadoodiibay galeen halkaasay marka ka dagaalameen foodaa la gelin waayo marka mar alla markii lasoo dhowaadaba intaan aaggaba la imaaninba waxay ku garaacayaan muxuu ahaaye leebab iyo eebooyin iyo muxuu ahaaye fallaadho iyo wax foodaba soo geliyaan la waayo lawaa nin meel sare saaran waayo kusoo tooganayo waay markii la geli waayo muddana la dul fadhiyey dhowr goorna laysku dayey ayuu nebigu wuxuu yihi sal ly slam inaga soo celiya inaga keena saxaabadii waxay yidhahdeen maya ilaa aan galno kama noqonin warka joogo inaga daaye maya waa galayna haye gala buy waa la galay mise naqaa layska saaray wax badan baa laga dheefi waaya maalintii dambe baa nabigu yuri sal la slam haye hadda ma noqonaa ina celi bay dheheen ina celi yani waxa weyaan runtii baa loo tegay mugta nebigu sal lay slam marar fara badan buu siyaasadda isticmaali jiro dadkaagu markay xamaasaysan yihiinoo arrini ay ku adag yihiin waxoogaa dheriga salkiisa soo taabtaa la yidhahda siay usoo qancaan sooma masalan markuu ka celinayay waa kaan soo marnay kitaabu siyaam baan kusoo marnay markuu ka celin waayey muxuu ahaay soonka la xidhiidhinayo wer soonkaa xidhiidhinaya maalin kasta u afura maya waa xidhiidhinaynaa xidhiidhiya buy maalin baa la soomanaa habeenkaa ma afuri kartaan baa maalin dambaa la soomanaa ma afuri kartaan baa leyii xaajadii khadhaaraati sooma kal lahum arrintuu ka celinayaa nebigu sal alay slam marka daa'ifsaasay ahayd qaswadeedu saasay duleefeed nebigu marka dambe waa ka soo noqday sal alay waslam waa ka soo noqday laakiin inuu manjaniiq u isticmaalay oo la dhacay xusuuntooda oo xadiidku sheegayo taasaan sugnay ah, saas xisaarka daa'if waa suganya laakiin majaaniiqda inuu isticmaalay ma sugna culimadu marka way ka hadlayaanoo masale ilaa waktigaaba laga hadlay ma bannaan tahay in majaaniiqda loo isticmaalo oo madaaficda noocaasoo kalea lala dhaco cinda aljumhuur ha ma bannaanta leanno gaayati maa fi lamri waxa ka laasimaya ugu badan waxa weeye caruurtooda iyo dumarkooda inay wax ku noqdaan ila ninkan dagaalamaya waaba dagaalamaya sooma taana waan soo marnay oo xalay baynu soo marnay habeenkii in la geli karo oo nebigu yidhi dumarkoodii caruurtooda sidaa wax ku noqday iyagay ka tisanyihin soomana soo mara marka saas waa khawaariijda iyo madaafiicda iyo manjiniiqii hore iyo waxaasoo dhan waa waa la isticmaali karaya wy maana ayib dagaalka waa loo isticmaali karaya wacan anasin radi allahu canhu ana nabiya sal lay wasalam nebiga ah, yani manjiniiq waxyaalahan qarxa ma jirin manaa waxyaalahan qarxa iyo hubkan iyo waa tatawur wa iyo sawaariiqdan iyo madaaficdan ma jirin ayib hubkii hore bidaaigahabaa yaaloo isticmaalay waxaa aada looga doodaa culimmadu ka doodaa haddii ay muxuu ahay gaaladu ay muslimiinta qaar ka mida intay qabsadaan maxaabiis ahaan u qabsadaan ay gaashaan ka dhigtaan oo hubkii iyaga lagu soo tuurahayey muslimiintu kusoo tuurahayey kusoo tuurayeen hadday maxaabiistii muslimiinta isaga dhigaan caruurtoodii iyo dumarkoodii iyo dad ay qabsadeen iyo bay waxa hadda la yidhahdo duruuc bashariya duruuc bashariya waxay isaga dhigeen gaashaan bayba ka dhigteen way isaga dhigeen meeshooday kula nool yihiin hubkiina waxay doonayaan inay isaga dhigaan muslimiinta si kale laguma geli karo lama kala saari karo maxaa lagu samaynayaa waay meeshaa muslimiintu ku nool yihiin hubka ma lala dhexi karaa madaaficdii iyo sawaariikhdii ma lala dhexi karaa ise waa laba haddii gaaladaasi meeshaa fadhida ee muslimiinta gaashaanka ka dhigatay haddii aynan cabsi weyn laga qabinoo khatar weyn ayna muslimiinta ku haynin markaa waa laisku khilaafiyo fuqahada qaarna waxay qabaan muslimiintaas dhiiggooda ha la badbaadiyo gaal dhinta iyagaa ka muhiimsane muslimiintaasi meeshooda ku jirtay gaashaanka ka dhigteen yaan dhiiggooda la daadinin waxba yaan lagu tuurin khatar weynoon hadda ka baqaynana ma jirto kama cabsanayno awsaaci iyo imaam shaafici iyo keyrkood baa halkaa maraya ayib qaarna waxay leeyihiin may xataa fii hadihi alxaala muslimka ku dhintay ee meeshaa ku dhintayna shahiid buu noqon ayagiina waxa weye dagaalkooda waa la ysfaray ha lagu garaaco muslimiintan ayaan loo qastina wixii wax ku noqday wa ku kac halkaana qaar baa maraya xaaladda labaadi waxa weeyaan waa in muslimiinta ay gaashaanka ka dhigteen haddii loo daayo faraha laga qaado laga noqdo muslimiintii ay khatar ku jiraanoo cabsi la qabaa inaan gaalada lagaba badbaadaynin haddii cabsidaasi ay jirto muslimiinta ay gaashaanka ka dhigteen loo dayn maaye iyagoo haystaa lagula dagaalami madaaficii sawaariikhdana lala dhici muslimiinta hadday sidaa wax ku gaadhaanna waa shuhado diyo ma laga bixin mise laga bixin maayobaa khilaafiye ah laakiin waa shuhado gaalo dagaalkeedna loo dayn maayo bale waa goorma waa marka laga baqo haddii laga tago sidaa lagu daayo muslimiinta inay khatari soo gaadho xaaladaa dambe marka waa ijmaacoo khilaaf kuma jiro shekh muslam ibnu taymiya caleyh raxmatullah fii majmuuci alfataawa ayuu kusoo guurinaya min masaa'il ijmac bay ka mid waana masalada caanka kuway ah fuqahadu yaqaanaan masalatu tatarus masalatu tatarus baa la yidhahdaa yacni inay gaaladu isu dhigaan ay muslimiinta ka dhigtaan gaashaan ka dhigtaan masaladaasi marka waxa weye tafsiil noocaasay leedahay xaaladda la cabsado iyo xaaladda uusan khawf jirin xaaladda uusan khawf jirin waxaa adilada loo deliishanaya ka mid ah lowlaa rijaalun mu'minuuna wa nisaaun mu'minaatun lam taclamuun soo garamaysaa qisadii nebigu sal alay slam muxuu ahaayey xudaybiya aayadii kusoo degay oo dagaalkaasi inuu dhaco alla wuxuu u baajiyey oo muslimiinta looga soo celiyey dagaalkay ree maka la geli lahaayeen muslimiin mustadcafiin mustadcafiinoydaan garanaynin oydaan aqoonin baa maka ku nool kuwaasi inay wax gaadhaan baana laga baqayaa ka noqda meesha sanadkaas xudaybiya dagaalka waxaa loo baajiyey sababtaas baa laga soo celiyay nebigu sal ly slam maka waxaa ku nool dad muslimiin oo mustadcafiin ah oo laga baqayo maanta haddaad magaalada dagaal ku qaadaan mana taqaanaan inay dhib idinka soo gaadho ceeb idinka soo gaadho markaas dee ay adlaysaan gaaladii laakiin hadday soo duusho dhulka muslimiinta soo gasho xaaladdu waa ka gedsanta haddii meeshooda lagu daayo haddaan laga nabadgelin oo laga baqayo xaaladda waa fagadisanta middaa ijmaca uu soo gurinay waa shekhulislam ibnu taymiya caleyh raxmatullah ayib masalada tataruska bilmunaasaba tataruska masalada layhahda fuqahadu ka hadleen waxay ka mid tahay masaaisha waayahan aada loogu tawasucay oo loo isticmaalay meelaheedii meelo aan ahayn si aan caadi ahayn baa loogu tawasucay ilaa heer la gaadhsiiyey in muslimiinta meelahay isugu yimaadaan iyo isu imaadkooda iyo dhiiggooda iyo la qarxiyo oo loo dilo oo la baabi'iyo oo calashaani loo daliishado waa masalatu tatarus muslimiintu waa gaashaan gaaladii bay ku dhex jiraan gaashaan bay noqdeen mar hadday tatarus tahayna waa noo bandan laanta waa laynayna si aan caadi ahayn baa marka loogu tawasucay masalatu tatarus waa masala fiqiya waxayna leedahay dawaabideeday leedahay xaaladda hore iyo xaaladeeda labaadba dawaabid bay leedahay ama muslimiinta aan markaasi gacantooda ku jirin oon gaashaan u ahayn axkaam kale markaa qaadanayso saasma waana tan hadda fasaadka faraha badan ka dhashay fasaadka faraha badan ka dhashayo suuqyaa la qarxin cid walbaa joogta nin baa loo socdaa boqolaal baa isaga sababtiisa loo qarxin oo loo baabi'inay dan kama leh intaa dhimanaysa dan lagama leh halkaa nine la raadinaya baa sababtiisa boqolaalkaasi u dhimanaya waxaa lagu leeya waa tatarus madaafiic iyo sawaariikh baa la tuurahayaa indhala meele isaga habsanahayaan axyaa sakaniya meele la degan yahay waxaa lagu leeyay waa masalatu tatarus ka bax ah, rakiis buu noqday marka masaladii waxay noqotay mas'alo loo jiito meeshii fuqahadu ay kaga hadleen meelaan ahayn meeshaasaa loo jiito wa munaasab shareecada kuu sheegaysa maxay tahay intaad muslimiinta axyaadoodii meeshay degan intaad soo dhex istaagto oo muxuu ahay hoobiye iyo wax ka tuurto inaad cararto kadibna iyagii sawaariikhda lala dhaco oo dhagta laga saaroo la baabiiyo maad joogteed adigana halagu dileen ya ma naftaada naftooda ka fiican naftaada naftooda kama fiican haddaad doonaysa inaad dagaalanto intaad muslimiinta ka soo dhex baxdo naftaada keenoo meeshaas aad muxuu ahay wax ku ridaysa tag oo madfacan indhahalaa iyo hoobiyahan indhahalaa tuurine kac tagoo naftaada huroo geli meesha aad doonaysa inaad gasho laakiin muslimiinta intaan dhex galaan ku soo hogaaminoo wixii ka tuuriyo iyagii baa la baabinoo anna nafteedaan la cararaya sharci maaha waxaas masalatu tadarusna maaha qaababka loogu tawasucay bay ka mid tahay meelahan majaamicda faraha badan ee la qarxinaya calashaani hebel baa jooga calashaani gaal baa ku jira ayaa ka mid a ah. hadda waaba ka tagtayba hadda xaaladii masaajiddii bay maraysaa soo maarta masaajid amaakintii cibaadadii bay maraysaa allahu aclam ama camal ama mid faham daraa haysato ama mid khariban balaayaa meesha gashay ma laha fikraadda soomaalida ku cusub waa laakiin dhul badan bay soo xaadhatay caalamka dad ka warhaysaan dhul badan bay soo xaadatay suuqyo dhan oo saa loo camiran yahay in baabuur qarxaysa la geliyo oo khalqi walba ku nooliyo oo masaajid la geliyo amaakinta cibaadada la geliyo waa wax hadda annaga nagu cusub laakiin caalamka kuma cusub waana nooc inxiraaf ama cadow ka dambeeyo ama mid fahamkiisu qallocsanyo islaamnimo sheeganaya ha ka dambeeyo laakiin waa inxiraafku weyn waay waxaa saasoo kalea ah marka in tatarus iyo masaa-ishii muxuu ahaay fuqahadu taqriiriyaan in lala aadaayo masale sahlan maa ayib وعن أنس رضي الله عنه أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم دخل وحو قلي مكة مكة أيوب مكة أيوب dakhala makata maka ayuu galay walxaal calaa ra'sii madaxiisa korkiisa uu yahay almikfaru koofiyad biraadii isagoo koofiyadii birta ahayd madaxa ku qaba ayuu nebigu sal lay slam maka galay falamaa nasacahu markuu koofiyad bireedii siibay mikfarku waa koofiyad bir ah oo madaxa la gashado oo madaxa ka ilaalisa nabarada falamaa nasacahu markuu mikfarkii siibay jaa'ahu nebiga waxaa u yimid rajulu nin baa u yimid faqaala markaasaa wuxuu yidhi ibnu khalin ninkii ibnu khata la dhihi jiray mutacalliqu nebi allow waa mid ku dhegan weye oo haysta biastaari lkacbati kacbada yani tiirarkeedu haysta ah, maya biastaari ilkacba kacbada daaheeda ah, astaarku waa marada marada lagu dada wey kacbada kacbada asturkeeda iyo daaheeda iyo maradeedu ku dhaggan yahay faqaala nebigu wuxu uri sal ly aslam uqtuluuhu dila muttafaqun caleyh buxari muslim waa soo saaray ayb ibn aalkaas cabdullahi ibn qaal baa la dhihi jiray waxay leeyihiin eh, uu soo islaamay markuu soo islaamay kadib ayaa nin addoon buu ahaa mise nin kalu ahaa israaciil oo u adeegahayay ayuu intuu ku xanaaqay malaha adeeg buu u dirsado adeeggiibuu siduu rabay u qaban waayay markaasuu intuu dilay iyo cararay oo markaasuu wuxuu u galay Eh, maka u galay waa ridoobay diintii buu ka noqday reemakuu ku noqday islaamnimadiina waa ka tegey nin noocaasu ah marka isaga iyo dhowr rukuuxoo kale dumar gabyi jiray oo nebiga caayi jiray iyo niman kaleeto iyaguna noocaasoo kale iyo maka markuu galay dad noocaasuu nebigu dhiiggooda ka dhigay hadur meel alla meeshii lagu arka xataa kacbadan ha aataala dila guud ibnu khatalkana marka ka mid ah waxa laga faa'iideysanay bay leeyihiin culimmadu oo xadiidkan hadda loo keenay horta mikfarka qaadashadiisu uu kutusi mashruuciyadiisu madaxa inuu wax gabashado ruuxa dagaalamaya laakiin waxaa loo keeno laga faa'iidaysanaya ruuxa dembiilaha ah ee xaddulqatli mutay xaddulqatli mutay ama ruux buu soo dilay oo xaddulqisaas baa ku waajibtay ama mehe wuu ridooboo diintiisii buu ka tegayo xaddulqatli baa ku waajibtay hadduu intuu xaramka galo kacbada ku cararo kacbadu ma badbaadinaysa ya maya ma badbaadinayso waa la soo qaban waa la dili xaramka ma laga saari ma gudihiisa lagu dili leannu xaramku ma badbaadiyo ruux muxdisa oo dembi la yimid oo jariimo la soo cararayo xaramka soo magangalay ma magangeliyo xaramka saas maana wahada huwa araajix sida imaam maalik iyo shaafici iyo ibnu mudirna uu dooranayo sidaa iyadaa way macna ayib وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قتل وحود دلي يوم بدر مالين في بدر ثلاثة صدح بود دلي صبرا حبسي بود دلي صبرا بمعنى يوم حبسا أو لصو قبسي أو قفالا أيو دلي أخرجه وحا صوصاري أبو داود وصوصاري في المراسيل بكسوصاري ورجاله الرجيس نفقاته marasiilku waa kitaab uu abu daawuud leeyahay marasiilka waa kitaab abu daawuud ah, uu leeyahay maana hal mujallad waay ayib marka saddex nin baa maalintii badan intuu qabto oo gaalo ah ayaa uu isagoo gacanta ku hayo u xidhan yihiin sabrigu waa xabsiga iyagoo u xidhan oo gacantiisa ay ku jiraan buu laayay nebigu sal lay aslam ayib saddexda nin nadr ibnu xaari iyo cuqbat bn abi mucayd iyo nin saddexaad bay ahaayeen xadiikani waa xadii aciif allaahumma hal nin oo saddexda ka mid a ah, oo la yidhaahdo cuqbat bni abi mucayd ninkaas ayaa dilkiisu sugan yahay dagaalku markuu dhammaaday kadib maxaabiistii lasoo qabtay buu ah marka xabs isagoo maxbuus oo gacanta lagu hayay baa la dilay halkaa nin bay sugan tahay amaa labada ninee kale qisadoodu waa daciif maxaanu kala qaadnay saddexdooda oo midna nidhi u nidhi waa sugan yahay labana aanu nidhi ma sugna laba wax shaahida looma hayo laakiin midbaa waxaa loo hayaa shawaahid u markhaati kacaysa oo sugaysa qisadiisa in la dilay waana cuqbat ibn abi mucayid kaasi wey macnaha waxaa kutusaya arrintaa iyadaa abu daawuud wuxuu soo saaray fii sunanihi dabaraaniyana fi lawsat uu kusoo saaray ibraahim ibnu yaziidin inakhaci buu ka warinaya wuxuu yidhi araada daxaaki bnu qaysin an yastacmila masruuqan daxaak ibnu qays ninka la yidhahdo baa wuxuu damcay inuu shaqo u dirsado masruuq masruuq bnu ljdac waa ninkii taabiciga kabiirka ahaa ninkaasuu dhamcay inuu shaqo hawl u xil saaro mas-uuliyad u dhiibo baxaaj ibnu qays marka uu rabo inuu masruuq xil u dhiibo ayaa arrintaa waxaa waxoogaa caariday cumaarat bnu cuqba cumaarat bnu cuqba bnu mucayd waay cuqbat bnu mucaydka la dilay wiil uu dhalayoo cumaaro la yidhaahdo baa markaa arrintii waxoogaa caariday oo wuxuu yidhi atastacmilu rajulan min baqaaya qatalati cusmaanaat daxaagow ma nin dadkii cusmaan dilay raggii ka soo haray ah oo cusmaan dilkiisii ka qayb qaatay baad maanta xil u dhiibaysaa miyaa ood karaamaynaysa arrintaasuu yidhi masruuq baa marka wuxuu yidhi xadaanaa cabdullahi bn mascuud wa kaana fii anfusina mawhuuqa alxadiid cabdullahi bn mascuud baa loo warramay buui agtanadana nin aan warkiisa ku kalsoonahay buu kaa buuyi wuxuu noo sheegay buu yihi ana nabiya sal lay waslam lamaa araada qatla abiika nebigu markuu damcay aabbaha inuu dilo adiga cumaaro ah aabbahaagii cuqbo ahaa markuu nebigu damcay inuu dilo ayaa aabbahaa wuxuu yidhi man lisibya yaa muxamed muxamedow haddaad idisho caruurta yaa yaa yaa looga tegi caruurtan ilmo iyo caruur iyo xaasas iyo dad jilicsan dadkaa maanta yaa hawshooda isu taagaya maanta haddaad idisho ayb markaasaa nebigu wuxu uri sal lay wasalam annaar ah. dadka yaa iskale soomaaladi naar baale buu nabigu yuri sal lay waslam waana la dilay buuhi aabaha markaasaa wuxuu ihi masruuq faqad radiitu laka faqad radiitu maa radiya laka rasuululahi sal lay waslam ah, wixii nebigu raalli kaaga noqday baan aniguna raalli ka ahay oo maxay tahay ya oo naar ah aabbaha markii la dilahayo oo yidhi carruurta yaa looga tegey oo nebigu sooma dhihin naar baa looga tegey adiguna caruurtii odaygaasoo ka mid ma jir wixii nebigu raalli kaaga noqday baan aniguna raalli kaaga ahay oo <laughs> naar inaad gasho adigu rag isku dhaxayde sheekh albani caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay haytami baa ka horreeyey wuxuu leeyahay asarkaasi rijaaluhu hiqaat qalbanina wuxuu leeyahay xasanuu saxiiye kadalika dabaraani iyo cabdirazaaq baa soo saaray can ibni cabbaas in ninkii dilay cuqbat bn abi mucayd uu ahaa inuu ahaa caliy bn abi aalibin radi allahu canhu oo nebigu cali buu xil saaray cali baana dilay marka way sugan tahay cuqbat bnu mucayd in la dilay beder kadib dadkii raggii lasoo qabtay buu ahaa nebigaa dilay sal lay sl amarkiisaa lagu dilay ama labada nine kale dilkooda iyadu shawaahid looma hayo waa daciif ayib xadiidku wuxuu faa ama laba nin ha noqoto ama hal nin ha noqoto maqsuudku waxa waaye oo hadda meesha loo keenay ninka maxbuuskee lasoo qabtay waa la dili karaa shareecada saddexda khiyaar baa loo leeyahay in la dilo in laiska sii daayo oo faraha laga qaado oo la fasaxo in madax furasho laga qaato tas afraadi waxa weeye in la adoonsado fi suurati maxamed waay faimaa manan bacdu wa ima fidaa inaad ku galladaysataan oo iska sii daysaanna waad heli kartaan in aad madax furasho ka qaadataanna waad heli kartaan axaadiista nabiguna waxay faa inaad dishaanna waad heli kartaa inaad addoonsataanna waad heli kartaa kullu daalika khiyaaraadkaasi waxay u noqonayaan imaamka muslimiinta iyo madaxa muslimiinta u noqonaysaa sidii kolba uu maslaxo u arko ayuu yeelaya ah, midna kuma qasbana saddexdooda muslimiinta maxaa maanta maslaxa ugu jirtaa buu fiirinaya wixii maslaxa ugu jirtuna ba-aankeeda qaadanaya saas wey macana وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم fadaa wuu furtay rajulayni laba nin oo muminalmuslimiina muslimiinta ka mid a ah, birajulin ninbuu ku furtay oo mushrikin gaal ah akhrajahu waxaa soo saaray atirmidiyu fadaa wuu madax furtay waay rajulayni laba nin oo min almuslimiina ka miduu soo furtay birajulin ninbuuna ku furtay mushrikin oo gaal ah akhrajahu tirmidiyu baa soo saaray wasaxahu wuuna saxiixiyey wa asluhu xadiidkan asalkiisuna cinda muslimin buu ku sugan yahay adalia waxaa saxiixiyey sheekh albani fi lihwa cala shari muslim buu ku saxiixiyey wuxuu inoo faaideeyey xadiidkani laba masalo waa midda koowaade muxuu ahaayey eh, asaarada ama dadka la qafaashay oo dagaalka lagu qabsaday qaababka loo isticmaali karo waxaa ka mid a ah maxaabiista lagaa haysto inaad dhaafsato oo aad ku soo furato saas maana shardi maaha markaa inay isla eg yihiin mushrikiinta hal nin weeye muslimiinta madaxooda lagu furtayna waa laba nin soo maa marka shardi aha hal nin baa waxaad ku furan kartaa tiro badan oo muslimiinta wahaakada mashruuciyadeeday ku tusaysaa wa imaa fidaan taasi fidaantu waa mid fidaaantu waxa weeye ama muslim lahaystaad ku soo furan ama xoolaad ka qaadan oo madax furashaad ka qaadan labadu waad heli karta marka taa mashruuciyadeeday ku tusiyo waxaa kaloo inuu xadiidku faa'iideynaya in e, muslimiinta la haysta ee gacanta gaalada ku jirta in laga soo daayo wa fikaaku lasiir wey masaladaas wafikaku lasiir ruuxa la qafaasho ee muslimka ah waxa waajibka a ah muslimiinta inay soo fakiyaan hadday awood heli karaanna inay awood isticmaalaan haddayna heli karaan xoolo heli karaan inay ku soo daayaan usluubkii kolba shareecada ogoshaaya ay kusoo dayn karaan inay kusoo daayaan baa la doonaya sidaana waxaa qabaa jawaahiiru ahlilcilmi ayaa qaba in dadna laysku furan karo xoolana lagu furan karayo man can sakr bn alcayla radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal ly wasalam qaala wuxuu yidhi ina alqawma dadku idaa aslamuu idaa goortii aslamuu ay islaamaan axrazuu way koobeen dimaa'ahum oo way ilaashadeen weye dimaa'ahum dhiigoo dhiigagooda wa amwaalahum iyo xoolahooda akhrajahu waxaa soo saaray abu daawuuda warijaaluhu muwasaquuna waa rag muwasaquuna la tawfiiqiyey dacfi baa ku jira sanadka xadiidka oo waxaa ku jira in la yidhaahdo cusmaan ibni abi xaatim ibn xibaan baa iqaadka ku sheegay wax kale looma hayo xaafidkuna wuxu ui waa maqbuul abcan cinda almusaabaca wey ninkaasaa xadiidka ciladiisa cabdilxaq ishbiili baa ku cileeyey sheekh albani iyo keyrkood xadiidku waa daciifu sanad ma ayib sanadkiisu waa daciif ama masalada uu ka hadlayo oo hadday soo islaamaan gaaladu inay xoolahoodii iyo dhiigoodaba ilaaliyeen oy xifdiyeen oy dhowreen oo iyagu ay leeyihiin taas iyada ah culimmadu waxay u kala qaadaan haddii inta aan dagaalka lagu bilaabin ay islaamnimada qaataan oo islaamaan dhulkooda iyo xoolahooda iyo dhiiggooduba xaaraan buu noqonaya taa waa kalaam waaxid wa sida meelo badan ba dhacday qabaa-il baa soo islaamay waddamaa islaamka soo galay iyagoon dagaal lagu qaaday waxoodii lagama faragelin laakiin haddii inta dagaal lagu bilaabo ay arkaan in laga adkaanayo markaa ay islaamaan wixii markii xoolaa gacantooda ku jira ayadana loo gacan dhaaf maayo maadaama islaameen laakiin wixii gacantooda ka baxay baa laga doodaya wixii gacantooda ka baxay baa laga doodaya ayib sida fiicanna walow khilaafkaha ku jira in loo celiyo waay sidii nebigu sal alay aslam hawaasin uu sameeyey hawaasin markii laga adkaaday oo caruurtii iyo dumarkii iyo xoolihii laga qabsaday oy muddo maqnaayeen nebigu sal alay wasalam waxoogaa buu sugay bal inay soo islaamaan oo soo noqdaan fiiggoodii iyo cararkoodii wixii dhallalaayey mooye muddo markuu sugayey soo noqon waayeen buu marka qaybiyey hanaaimtii wuu qaybiyey markuu qaybiyey kadib bay soo islaameen iyagoo socda yimaadeen markaasaana waxay yidhahdeen hanaloo celiyo wixiina laga qabsado nebigu wuxuu yuri sal lay waslam hadal run baan ugu jeclahay buui laba isku heli kala doonta qafaalkii dadkii laydinka qabsaday iyo xoolihii isku heli maysaan labadaa mid doorta kee idin dara xoolo iyo dad lama simee bal dadkii hala loo soo celiya dheh markaa wey nabiku nabigu sal alay wasalam uu la tashanayo marka curafada yani horjoogayaashii qabaa-isha yuu marka la tashaday saxaabadiibuu uga shafeecay wuxuu yidhi ha loo soo celiyo rasuulka ilaahay maqasaba mise maya wax wey waa meeshii baa loo celiyay marka marka xataa haddii inta dagaalka lagaga adkaado ay cararaan oo dib ka soo islaamaan wixii muxuu ahaayey laga qabsaday in loo celiyo waa fiican khaasatan wixii muxuu ahay dadeen laga qabsaday <clears throat> waa goorma waa markii ay ciidanka dagaalamay ee haniimada yeeshay ay raalli ku noqdaan oo la qanciyo leanna bimujarad xooluhu ay gacanta galaan oo ciidanka gacantiisa ay galaan markaaba haniimay noqdeenoo waxaa yeeshay ciidankaa yeeshay sooma ayagii gacantoodii hadduu galay inuun markaasi shafaaco iyo erge iyo raalligelin iyo lagaga soo qaado mooye xoog lagama soo qaadi karay waxay ka soo reebayaan alimaamu maalik waana sida ibnulqayimna uu rajaxaye haddii dhul ay tahay dhulka markii dagaalku ku bilowday kadibna ay islaameen dhulka taladiisa sideedaba imaamkaa iska leh hadduu doono wuu qaybin hadduu doonana wuu dayni imaam maalik baa sidaa qaba waxaana rajaxay ibnu qayim wacan jibayr ibni mutcimin radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi fii asaara badrin beder dadkii lagu qafaashay dhexdooda wuxuu yidhi nebigu sal lay slam fii asaara badrin beder dadkii lagu qafaashay arrinkooda nebigu wuxuu ka yidhi sal lay wasalam low kaana hadduu ahaan lahaa almucim ibnu cadiyin mucim min cabdihi ninka la yidhahda xayan hadduu mid nool ahaan lahaa uma kadibna kallamanii uu igala hadli lahaa fii haaulaai natna waan urahaya waxaan soo urahaya waa maxaabiis waxaan soo uraya qashinka hadduu igala hadli lahaa arrinkooda la taragtuhum waan ka tegi lahaa lahu isaga darti baan uga tegi lahaa waa u dayn laha oo waxaa weriye albuhaariyu buhaari baa weriye mucim ibni cadiyin waa jubayr ibnu mucim aabihii waay wuxuu dhintay isagoon islaamin buu dhintay gaalnimu ku dhintay laakiin wuxuu ahaa jaahiliyadii oday ahaa oo reer qureysheed aho nin magac leh buu aha marka nin nebiga abaal u galay buu aha waagii nebigu dacwada maka ka wadoo la dhibahayay ayuu gacan ku lahayo abaal u galay baa la leeyahay abaalku u galayna laba macno waa lagu sheegaa qolyaha qaarkood waxay leeyihiin abaalku wuxuu ahaa nebigu sal lla alay wasalam markuu ka soo noqday daa'if oo intuu dacwo u tegay daa'if reer daa'if isu bandhigay dacwadii u bandhigay ay ka qaadan waayeen bal ay soo dhagax tuureen oo isagoo aada u cadhaysan oo murugsan oo ka soo noqday oo maka nebigu kusoo noqday sal lla alay wasalam ayaa waxaa magangeliye siiyey oo difaacay mucim ibnu cadi ninka la yah mucim ibnu cadiy oday buu ahaa marka wuxuu yihi qurayshay maxamed anaa ammaan siiye carwaa ninkii isku taabta bu qurayshiina iyo reemkana waxay ahaan jireen carabtu dhammaanteed way lahayde sideedaba nin la dhibayo ama la raadsanayo nin odayoo la yaqaana hadduu hoosta gashado yidhaahdo waa magtay waa magantaydii hadduu yidhahdo loo gacan dhaafi maayo wax walba haddaad samayso uma gacan dhaafi waa magan marka waagaasuu nebiga sal ly slam gacantaa ku yeeshay waa la yidhahda waxaa kaloo la yidhahdaa culimada qaarkood kusoo ku sheegeen saqiifadii waxaan u jeedaa saxiifadii la qori jiray reer bani haashim iyo banulmualib labada reer ee nebiga sal lay wasalam banu haashimna wuu ka dhashay banulmualibna waa ilmaadeeradood quraysh markay isku waafaqday maxamed labadaa reer baa la safane ha la gooyo oo cunaqabatayn ha lagu sameeyo oo ayaan laga guursanin oo yaxbo laga gadin oo muxaafarada lagu sameeyey saxiifad baa la qoray waraaq waraaqda quraysh baa ku saxiixa waraaqda kacbadaa lagu dhejiyey waraaqdaa waxaa lagu go-doominayaa labadaa reer labadaa qoys labadaa lafood maxaa loogu go-doominayaa calashaani maxamed bay difaacayaan qolana waa reer bani haashim waa reerku ka dhashay ficla way difaaceen odayaasha reer bani mualibna reer bani mualib iyo reer bani haashim mar walba isku mawqif bay ahaayeen labada kale ee ilmaadeerada yihiin muxuu ahaaye way iska xigeen walba ilmaadeeryihiin haddana sibay bahwadaag u ahaay marka saxiifada noocaase lagu go-doominayey nebiga daraaddiina loogu doominayay labadaa eh, jirib ama labadaa lafood ayuu mutcim macadi wuxuu ka mid ahaa odayaashii ku dadaalay ee u sacyeeyey saxiifadaas sidii meesha looga saari lahaa heshiiskaana loo jabin laha banu haashim iyo balmualibna looga soo saari lahaa xisaarka ay ku jiraan odayaashii ku dadaalay markii dambena ku guulaystay buu ka mid ahaa mucimun cadiyina waa la yidhahda oo abaalkaasuu markaa nabiga ku lahaa salawatu rabbi wasalaamu caleyh miday noqotaba nin uu nebiga sal alay aslam uu jaahiliya gaalba ha ahaadee waxoogaa agtiisa uu u hayo ilaa xaddi maabuu ka mid yuu ahaa oo nabigu yuri sal alay wasalam dadkii uu bader ku qabsaday gaalada ah haddii maanta mucim ibnu cadi uu noolaan lahaa oo arrintooda igala hadlaa dhihi lahay maxamedow iisii daa waan u sii dayn lahaa bu sl farana uga qaadi laha yani waxaad garan kartaa nebigu sal lay wasalam yani abaalka siduu u ilaalinaya dad dhan oo maxaabiis oo la soo qabsaday buu wuxuu leeyahay odaygaasi hadduu igala hadli lahaa waa usii dayn laha odayguna waa gaale ogow laakiin gaal gacankugu leh gaal gacankule hajisaarin islaamku jisaarnimada ma yaqaano ciddii gacankugu le gacan bay kugu leedahay waa inaad hayso muxuu ahaay eh, eh, nicmada waa inaadan halmaamin nebigu sal lay sl xadiiska marka waxaa loo deliishan maxaabiista la qabsadee muslimiintu qabsadaan bilaash in lagu sii dayn karo soo ma oday odayaasha gaalada ka mid oo la ixtiraamayo ergo ah hadduu yimaado sababtiisa in loogu sii dayn karo faraha looga qaadi kara ayagoo waxna laga qaadanayn lala laynin lana adoonsan in la dhihi karo la tag saas waa laga faaidaysa sidaa hadduu imaamka muslimiintu doorto oo uu qaato meel muusan ka dhicin waa taxsanya waa banaanta lanna tasaruf kale isagaa iskale ayib si alla siduu maslaxa bido ayuuma samaynayaa biayri fida ayuu samayn karaya man ayib sa waxba ka qaadan wacan abi saciid bin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi asabnaa waxaanu asiibnay sabaaya sabaaya ayaan asiibnay dad la soo qafaashay yowma awtaasin maalintii awtaas ah, sabaaya waa dumar lasoo qafaashay lahunna dumarkaas sabaayadaas ama dumarkaasoo lahunna ayaga uu sugnaaday aswaajun rag lahaa dumar rag lahaa oo rag qabay oo markii intay gaalada ahaayeen oo gacanta ayna soo gelin guryo lahaayoo la qabay ayaa gacanta laga soo galay maalinkaas yowmu awtaas waa yowmu xunayn saas maana awtaasku waa tog meesha ku yaalla magaciisa xunaynkuna waa tog meesha ku yaalla magaciisa ma laba tog bay kale yihiin mise waa isku hal tog waa laisku khilaafsanya waxay rajaxaya bacducilmi inay hal tog oo labada magacba leh awtaas la yidhah xuuleynna la yidhahdo inay yihiin ayb lahunna aswaajun dumarkaasoo rag leh fataxarajuu saxaabadii waxoogaa way cidhiidhi arkeen waxay cidhiidhi bay dareemeen taxarajuu waxoogaa dembi bay u arkeen ama cidhiidhi bay ka arkeen cidhiidhibayay dareemeen maxay cidhiidhi ka dareemeen cidhiidhi waxay ka dareemeen haweentan gacantay soo gashay waa addoon laakiin nin bay lahaydoo waa la qabay maxaasaysan xaasaysan ma addoonsan kartaa xogaa naftoodu way siin weydo cidhiidhi badan bay dareemeen nooc waxay u arkeen aan bannaanayn faanzla allahu alla wuxuu soo dejiyey tacala korhay wuxuu soo dejiyey wlmuxsanaatu min annisaai ila maa malakat aymaanukum alaaya ay akmil ilaaya aayadda dhamaystir akhraja waxaa soo saaray xadiidka muslim muslim baa soo saaray wlmuxsanaatu min annisa waxay ku cadfan tahay oy ku xidhan tahay aayaddii ka horreysay xurimad calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa cammaatukum dumarkana laydinka xarimay sidii loo weedaya waxaa la yidhi waalmuxsanaatuna waa laydinka xarimay almuxsanaat oo min annisaai dumarka ah muxsanaatku marka waa kuwa raggale ah, almuxsanaat waa sabaayaaga saraaibta yani dumarka ragga lehee la qabo ayagana waa laydinka xarimo ma guursan kartaan ilaa maa malakat aymaanukum wixii gacantiinu hanato addoonnimo gacantiina kusoo gala mooye soma marka haweeneyda hadduu nin xora qabo oo ninkeedii day ala joogto xarib ku xidhan yahay dee kuma banaan waxaa laga soo reebay oo la yidhi haddiise rag ay lahaan jireen kadibna ay gacantiinna soo galeen ilaa maa malakat aymaanukum markaa waa idiin bannaan tahay wa soma arrintii marka ay cidhiidhiga ka dareemayso loogama jawaabo waa idiin bannaan tahay waxaa laga faa'iidaysanayaa marka muxuu ahaayey dadka lasoo qafaasho waxaa ka mid a muxuu ahaayey jidadka ama qaababka la marin karayo dumarka in la addoonsan karayo wixii adoonsiga iyo ragga intaa macna in la adoonsan karayo yani waa la qaybsanaa sidii xoolo la qaybsadoonu kale noqonaya oo arrin jirtay bay ahayd waktigaas iyada ah shareecaduna taqriirisay markii la addoonsado kadib oo la qaybsado ninkii qayb ahaan ay ugu soo hagaagtay wuu xaasaysan karaa markaa waa addoontiisii inuu nikaaxsano uma baahna sidii xaas ahaan buu u isticmaali karaa saas maana way bannaantay laakiin goorma waa kaan soo marnay oo kitaabkii aynu ahaa ciddada markaynu ka soo hadlaynay waa kaan soo marnay intaadan u galmoonin waa in la hubiyo in ay uurkeedu madhan yahay oyna ilmo uurka ku soo ma shari waaye istibraa waay waa in istibraa lagu sameeyo la hubiyo in uurku madhan yahay see lagu hubin hal mar waa inay caado hesho hadday hal mar caado hesho bis waay markaas uurkeedu waa madhan yahay waa kuu banaan tahay man ayb aayadda waxaa daliishaday xadiiskan iyo aayaddan waxaa daliishaday alimaamu shaafici oo u deliishaday haweenta lasoo qafaashay mar alla markay gacanta soo gashaba nikaaxii iyada iyo ninkeeda gaalkaa ka dhaxeeyey markaaba waa fasaqmaya maalik baa isaguna sidaa qaba fii qowlin abuu xaniifa isaga masalada uu tafsiilinaya macnaha ayib laakiin haddaynan kitaabiyad ahayn buu le imaamu shaafici shardiga loogu galmoon karo waa inay islaamto waa lagu khilaafsanya waxaa la leeyahay ama kitaabiyad ha noqoto ama yaysan noqonin haddiiba lasoo qabsado axkaamtii waxay gelaysaa samayaagaay gelaysa axkaamtaasoo dhan way wada qaadanaysaba macnaha ayaa la leeyahy ayib marka madhabka imaam shaafici bay aayaddu iyo qisadu iyo arrintu rajaxaysaa waana sida sawaabta macnaha haddii lasoo qabsado haddii lasoo qabsado hadday soo islaamaan ma hadday soo islaamaan oo soo muxuu ahaayey ay ninkeedii intay kasoo tagto diinta soo gasho taa waan ka soo hadalnay sibaahum gaballadii ay qaateen iyo qaybihii nin walba kusoo soo hagay waxay noqotay inay cashara baciiran labiyo toban neef oo geela markii la qaybsaday nin walba labiyo toban neef oo geela ku soo ciidankii waa geel aad u fara badan wa nuftiluu waxaa la siyaado siiyey baciiran baciiran neef neef geelana siyaadaa loo siiyey muttafaqun caleyhi bukhari muslim baa soo saaray ayib yani waxa weeyaan haniimada marka la qaybinayo ciidanku wuxuu soo qabsado shan meelood baa loo kala dhigaya waclamuu anama hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuul shan meelood baa loo kala dhigaya meel ka mid a waa taas aayaddaasi axkaamteeda ay sii caddaysay meesha lagu bixinayo khumus yani shan meelood meel faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiil somaali qolyahaasaa iskale khumus nebigaana qaybin jiray gadaashiisana sal lay slam madaxa muslimiinta qaybinaya waa khumus arbacatu akhmaar afarta meeloodoo soo hadhay shan meel marka loo qaybiyo afarta kale ragga dagaalamaya ciidanka abaa ah qaysanaya saas man waxaa marka bannaan oo hadda xadiiskani loo deliishanaya markii la qaybsado imaamku xaq wuxuu u leeyahay raggaas qaar ka mid ah inuu ziyaado ugu daro nafligana kaasaa la yidhahda nafal kaasaa la yidhaahdaayo haniimada waxaan ahayn wax kaloo ka siyaadsan in ninka ciidankaa la siiyo oo imaamku u garto saas saasman waa siyaami marka labilabiyo toban neef labayo toban markay u qaybsameen ayaa haddanan siyaado waxaa loo siiyey neef neef neef neefkani marka xaggee buu ka imaanaya ma haniimadii intaan la qaybinin buu ka baxayaa mise haniimadii marka la qaybiyo khumuskii la reebay ee nebigu maamulahayey gadaashiisana madaxda muslimiintu maamulayaan amiirku maamulayo ma khumuskaa laga bixinaya mise haniimada asalkeedaa laga bixinaya siyaadadan ciidanka qaar ka mida ah lagu khaas yeelayo labada ra'yiba waa jiraan wuxuu leeyahay khallihii waxba isagoon ballan qaadin dagaalka ha la galo wixii lasoo qabsado markaa kadib siyaadada waa bixin karaa culimada kalena waxay leeyihin xataa hadduu ballanqaad sameeyo oo dagaalka intaan la gelin uu ballanqaad sameeyo yidhahdo ninkii sidaas sameeyo siyaaduu leeyahy ama hasan ama dhaho ama yuusan dhihin khiyaar buu uleeyahay markii haniimo lasoo helo inuu nafalka bixiyo sidaasay leeyihiin qaar ka mida ah macna ayb marka ma asalkeedaa laga bixin ma laga bixin ma baa laga bixin masla khilaafiya way macna يعني eh, xadيiث kaleeto ka hadlaysana way noo soo socotaa hada وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم